alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wyasir lii amrii waxlul cuqdaة min lisaanii yafqahu qowlii qaala اlmusanifu raximah اllah wfi اkhtiyaari laa yajiiء اlmunfasil إida taأtى an yajiiء اlmutaصil وصل أو افصلها أسلنيه وما أشباهه في كنته الخلف انتما كذاك خلتنيه واتصالا أختار غير اختار الانفصالا وقدم الخاص في اتصال وقدم المشيت في انفصال وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظيم وليتني فشا وليتي ندرا وما لا لكيس وكن مخيرا في الباقيات وضرارا خففا مني وعني بعض من قد سلفا وفي لدني لا دني قل وفي قدني وقدني الحذف أيضا قد يفي ku kusoo guda jirnay baabkii almacrifatu wannakira marka waxaynu soo qaadanay damaairtii ama damiirkii in la qaybiyo dhowr goorna waa soo qaybsamay mutasil iyo munfasil ayuu usoo qaybsamay kuwayowaasa inoogu dambeeyey wuxuu yidhi naadimku fi ikhtiyaarin laa yajiiu lmunfasil ida ta'ata an yajiia almutasil walaa yajiiu iman maayo almunfasilu damiirkii munfasilka ahaa iman maayo fi ikhtiyaarin ay fii wakhti ikhtiyaarin doorashada wakhtigeeda iman maayo idaa ta'ataa marka uu suuragalo an yajiica almutasilu ay majiiu lmutasili mutasil inuu yimaadaa marka ay suuragal tahay hee falaa yajiiu lmunfasilu munfasil iman maayo waxa uu tilmaamayaa qaacide ah kulu mawdicin amkana an yu'taa fiihi bidamiiri lmutasili laa yajuusu alcaduulu canhu ila lmunfasili meel kasta oo suuragal ay tahay damiir mutasil ah in lala yimaadaa ma banaano in laga leexo damiirkii mutasilkii loona leexdo damiirka munfasilka ah sababta oo ah liana algarada min wadci damiiri alikhtisaaru marka horeba horta damiir maxaa loo dejiyey maxaa ismigii daahirkii looga leexday damiir loogu leexday marka horeba waxay ahayd alikhtisaar gaabni bay ahayd wadamiiru lmutasilu akhsaru min adamiir almunfasil damiirka mutasilka ayaana hee ayaa ka kooban damiirka munfasilka markaa meel ay suuragal tahay damiir mutasila ah in la yimaada munfasil leexan maayo ilaa aqraad iyo sababo keena mooyaane aqraad baa keenaysa waxaa ka mid ah darurat shicir baa ka mid a ah, sida baytushaacirka bilbaacii lwaarihi lamwaati qad daminaat yaahum lardu fi dahri dahaariiri baytushaacirka bilbaacii baan ku dhaartay allaha soo saaraya alamwaati kuwa dhintay alwaaria dhaxlaye kuwaasoo qad daminat ay koobsatay iyaahum ayaga alardu dhulku fii dahri dahaariri waktigii adkaa ama waktigii hore maxalushaahidka uu ka socdaa uga daliishanaya waxa weeye qad daminat iyaahum lardu weeyaan xayu fasala damiira lidaruurati shiciriya damiirkiibaa infisaal uu ka dhigay daruuro shicir a darteed qiyaaskuna wuxua inuu idhaahdo qad daminat hum inuu idhahdo muxuuna yidhi qad daminat iyaahum waa daruura taas kale oo ka mid ah xasri inuu faaideynayo inuu faa'iideynayo xasri in loo jeedo sida iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin oo kale markaana fasli baa laga dhigaya ayado ilaa toddoba meelood ayay culimmadu ay ka soo reebaan oo ay ka dhigaan waxa weeyaan akraada laga leexan karo isagoo damiirkii mutasil noqon kara munfasilna loo leexanayo marka akraad keenta wey taasi laakiin asal ahaan qaacidadu waxay tahay meel ay suuragal tahay damiir mutasila in lala yimaado damiir munfasil a ah loo leexan maayo ah, ilaa dana iyo akraad iyo dan keenta mooyaane wa ikhtiyaarin taasi darafnimaynu nidho fii wakti ikhtiyaarin baynu nidhi laa yajiu lmunfasil idaadaasi waa daraf ta'ataa waa maxay waa ficlu shardigii weeyi an yejia mutasil antaasa masteriye oo faacilkii taataaba laga dhalaalinaya jawaab shardigina waa goan yahay walaa yejiiu iman maayo almunfasilu munfasil iman maayo fi ikhtiyaarin fii wakti ikhtiyaarin doorashada waktigeeda iman maayo idaa ta'ataa marka ay suuragalka tahay an yejia almutasilu ay majiiu lmutasili mutasil inuu yimaadaa dee falaa yejiiu munfasil munfasil iman maayo wasil aw ifsilhaa asalniihi wamaa ashbahahu fii kuntuhu lkhulfuntama kadaka khiltaniihi wtisaala akhtaaru hayr ikhtaara linfisaala wasil xidhiidi aw ifsil amase sooc haa salniihi salniihi hadeeda wamaa wathaaniya damiiray ma kii labadiisa damiirkooda labaadna xidhiidi ama fasli ashbaha shabahay huwa maagu hu ay haaa salniihi salniihi hadeeda shabahay alkhulfu ay alkhilaafu khilaaf ayaa intamaaye intasaba nisbe sheegtay ay huwa khilaafku fii kuntuhu ay fii haai kuntuhu kuntuhu haadeeda kadaa khiltaniihi haau khiltaniihi khiltaniihi haadeeduna kadaaka ay milu daaka madkuurkaagaasay lamid tahay wa akhtaaru anu waxaan dooranayaa buu ihi haddii aan ina maalig ahay itisaalan la xidhiirsi baan dooranaya hayrii wahayri aniga hayrkayna ikhtaara waxa uu doortay buu yihi huwa hayrku alinfisaala soocan buu doortay buu yidhi in la fasliyo halkan waxau ku tilmaamaya labadan bayd mawaadic ay banaan tahay damiirkii in munfasil laga dhigo iyada ay suuragal tahay in mutasil laga dhiga waana saddex masalo weyn in damiirkii mutasilka ahaa laga leexdo iyada ay suuragal tahay in mutasil lagula yimaado munfasilna loo leexdo ayaa labadan bayd ku tilmaamaya waana saddex masalo wey masalada koobaad wuxuu ku tilmaamay salniyihi buu ku tilmaamay waa masalo laga helay afar shardi o an yuujada ficlun waa in horta ficil la yansibu mafcuulayni ficilkaasi waa inuu nasbinayo laba mafcuul an yuujada ficlu yansibu mafcuulayn waa in la helo ficil laba mafcuul nasbinaya waa shardiga koobaad wa an yakuuna damiirayni labada mafcuul ee uu nasbinayaana laba damiir waa inay yihiin waa shardiga labaad shardiga saddexaad alwalu acrafu min athani ka hore waa in uu ka macrifo badan yahay ka dambe shardiga afraad anlaa yakuna oo kan dambe waa inaanu ahayn khabarka hore waa inaan u ahaan jirin waa inaanu khabar u ahaan jirin tusaale aad ku fahmaysaa waa salnihi wey waa saala salnihidan waa amar min saalaya saalo saalo oo siina oo la takfii saaladii baa la takfiifiyey moogta saalo soo hamso umaad aqoon iyaduma la takfiifiyo saala baa la yidhi saala yasaal saala yasalu halkii aad uga taqaana amarkeedii weeyaan tani sal weydiinii aniga iweydiihi isaga iweydii wey waa amar markaa ufiirso meesha ficil horta ma yaala laba mafcuul nasbinaya haadha de waa saala labadii labada damirba eh, labada mafcuul damiir ma yihiin labaduba haa way yihiinoo midna waa ni oo waa yada yaal midna waa hada haayibada wey ka hore ma ka macrifo badan yahay kalabaad haa waa ka macrifo badan yahay oo damiirulmutakalimka iyo damiirulghaa'ibka ayuhuma acraf damiirmutakalimka macrifo badan waa shardiga afraad ee kan labaad oo hada ihi asalkii hore khabar may waan jirtay ka hore oo mubtadiyo khabar may isku ahayn mayda ficilkuma naasikh ficilkuma naasikba waa maya sow afartii shirdiba kamaynaan helin idan masalada waxay noo banaan bu leeya maxay wasli iyo fasliba wii noo banaanyah oo maxaynu odhanaynaa waxaynu odhanaynaa adirhamu salniihi adirhamu dirhamkii salniihi ani iweydii hi dirhamka waa itisaal ama fasliga waxaad tidhaahdaa adirhamu dirhamkii salnii iweydii iyaahu ah dirhamkii weydii markaa faslina banaan waslina banaan masl fahnanta waslina banaan faslina banaan maxaa lamida ficil lamida salniiha adeeda waxaa lamida ficil kastoo isna saasoo kale noqon karo oo laba eh, ficil meesha waa inu yaalo laba mafcuul waa inu qaadanayo ka hore macrifo badan yahay ka hore waa inaanu kadambe ka dambe waa inaanu ka hore khabar waahaan jirin waxaa lamida acaa baa lamida acaytu ka hu oo kale adirhamu acaytu ka hu kaafka waa kaaf khiaab haduna waa haaayb muhaaabka iyoba aybka mika macrifo badan muhaaabka macrifo badan soo sama maxaa kugu banaan acaytukahu ina tirad ina tira acaytuka iyaahu ina tiradaa kugu banaan alfaslu walwaslu ayuhumaa arjax keebaa haddaba raajixsan daahirka waxaad moodaa kalaamka musanifka masalada tan ah alinfisaalu wاlاktisaalu cala sawa in la iktisaaliyo iyo in la infisaaliya in ay laba siman yihiin ayaad moodaa daahirka kalaamka musanifka laakiin aahiru kalaamu sibaweyhi itisaalka ayaa isaga waajib ah in la itisaaliyo ayaa waajib ah suuradan hore oo suurada hore waa maxay waa in la helo ficil laba mafcuul nasbinaya labadiiba waa inay damiir yihiin ka hore waa inuu kadambe ka macrifo badan yahay ka labaad waa inaanu ka hore khabar u ahaan jirin maslada caynku hadday saa u tahay waxa waajiba buu leeyahay siiba wey maxay itisaalka ayaa waajiba buu leeyahy infisaalkana shicirka ayaa lagu gaar yeelayaa laakiin waxaynu ka qaadananaa musanifka laftiisa inuu wasligu raajixya qaadanana oo halkaynu ka fahmaynaa ilahay ina fahansiiye ka fahmaynaa wasil awifsil kaa horeeya wasil awifsil kaa horeeya labada ficil sil ba horeysa soo maaha idan cibaaradaa taqdiimka cibaaradiisa uu ku sameeyey baynu ka fahmaynaa maxay itisaalku inuu raajixiya itisaalku inuu raajixiya walida wuxuu ku cadeeyey kitaabkiisa alkaafiyatu shaafiya ee kanuu kasoo gaabiye wuxuu yidhiba salniihi sil waqad fusil buu yidhi sil waqad fusil salmiyihii waa la wasliyey waqad fusila in la fasliyana way dhici kartaa bui waqad fusila bui qadu taqliil maxay faaidinaysa so mina fahmi taxqiiq bay faaidinaysaa soo ma maanta bay gashay laakiin maxaa horeeya wasligaa horeeya marka cibaaradan lafteeda ayaynu ka fahmaynaa ina maalig uu cabiray ee ah wasil aw ifsil in uu raajix wasligu inuu raajix yahay qur'aankana saasaa kusoo arooray ficilka kan oo kaliya isagoo itisaashan buu kusoo arooray qur-aanka fasayakfiika hum llahu haye waa kaafka iyo hada anulzimukumuuha waa kaafta iyo hada in yasalkumuuha waa kaafta iyo hada id yuriikahum llahu intumana itaaldahayn qur-aankii baa inoogu daliila badeed marka maslada waxaa raajix ah alwaslubahe ah, ka raajixa ah infisaalka masladaas culima waa maslada koobaad wey maslada labaad wuxuu ku tilmaamay fi kuntuhu khulfun tama halkaas ku tilmaamay oo waa maxay wa idaa kaana khabaru kaana wa akhawaatiha damiira kaana iyo walaalaheed khabarkoodu marka uu damiir noqdo wey kaana iyo walaalahood kaana iyo walaalaheed khabarkoodu marka uu damiir noqdo yajuusu tisaalu walinfisaalu yajuusu tisaaluhu wainfisaaluhu inuu itisaalaana banaan inuu infisaalaana banaan marka masalada laysku hayaa ma aha ma infisaal baa banaan ma itisaal baa banaan masalada layskuma hayo ila ti hore saasa laisku hayey laakiin maxaa lasku hayaa labada masale dambe waxaa lasku hayaa ayuhuma almukhtaar kee la dooranaya labaduba banaan e eh, laakiin kee mukhtaara kee dooranaya marka waxaa lasku khilaafsan yahay qowlka mukhtaarka musanifku wuxuu doortay itisaalka anu ina maali hadii anahay waxaan doortu ku maxay ile waa mujtahide anu itisaal baan doortu ku oo kuntuubaan anu dooranaya bu saa idhaahdo hayrkayna wuxuu doortay bu yidhi hayrka cidda waa siiba wey bu ujeedaaye wuxuu doortu maxay infisaal buu doortu in la idhaahdo kuntu iyaahu in la dhado anna maxaan dooranaya bui kuntuhu baan dooranaya bui waa labada masle dambe marka maslada labaad waa maxay waa idaa kaana khabaru kaana waa khawaatiha damiira kaana iyo khabarkoogu marka uu noqdo damiir marka uu noqdo ma waxaa laysku hayaa waslinta iyo faslinta ayaa lasku hayaa miya may banaan tahay ma banaano maytaa laskuma hayo waxaa laga muransan yahay waa maxay keebaa la dooranayaabaa lasku hayaa wasliga iyo infisaalka anu maxaan doortu yidhi wasliga itisaalkan anu doortu yidhi hayrkeyna muxuu doortu yidhi infisaalkuu doortay waa yahay maslada labaad maslada saddexaad baan ujeedaa cafwan wa kii hore bu yar ka duwan yahay maslada ugu horreysay afarta aynuu dhiganay unbu afartiio kaleunbaa loo dhigaya waxay kaga duwan tahay waa in la helo ficil laba mafcuul nasbinaya ficil laba mafcuul nasbinaya labada mafcuul labaduba waa inay damiir yihiin ka hore waa inuu ka macrifo badan yahay ka dambe halkii ahayd soo ma garanaysaan allaa yakuna hani khabara liwli unbaa la odhanaya an yakuna hani khabara liwli naasikhadii buu soo gelaya sooma baabkii nawaasikdu soo gelaya habada suuradaas umaad bedelaysaa ta u dambaysa shardigumbaad bedelaysaa waa yahay waa khiltanihi wey saw khaali min akhawati dhanna may ahayn soo laba mafcuul ma doonayso waa yahay doonaya marka waslina banaan faslina banaan inaad tiraadid khiltanihi iyo inaad khiltu iyaahu labadaasaa kuu banaan haddaba ha banaanaadee keebaa mukhtaar ah anigu waxaan dooranayaa buu leya maxay ayrkiina muxuu dooranaya buu yidhi infisaal buu dooranaya marka ayrka ujeedaana waa siiba weyhi weeyaan madhabkaa siiba weyhi baana raajixa bay leyihin culimadu madhabka siiba weyhi baa ka raajixsan madhabka musanifka ina maalig waayo liana xaqa alkhabari linfisaalu maadaama oo khabar aynu ka waramayno oo khabar ay yihiin labada suuraba khabar ay ku saabsan yihiin xaqa khabarkiisu waa infisaal wey waa soocan wey inuu mubtada ka socmo weyan soma marka masalada sibaweyhi ayaa ka raajixsan sidaasaana kalaamka carbeed ku fara badan sida sibaweyhi soo xikaayooday sibaweyhi waana mushaafi aho iyaga ayuu kula hadlay carab warkaa waxaa dhaboobaya idaa qaalat xadaami fasadiquuha faina alqawla maa qaalat xadaami qowlkaasaa dhaboobaya oo qowlka sibaweyhi ayaa raajixa waayo liana xaqa alkhabari alinfisaalu baydkana mar kasta way soo qaataano xadaami waxay ahayd gabadh laohan jiray zarqalyamaama waxay ka arki jirtay waxbale min musaafati alaaati ayaam in saddex maalmood loo socdo iyadu wax kasii arki jirtay walaa tukhdiu fii qawlin taquulu hadal ay tiradana kuma gefi jirinba wayna dheereen sidaa darteed gabaygan maal iyo mahmaah buu noqday nin kastoo hadalkiisa cid kale hadalkeed laga hormarinayo maxaa la dhahdaa idaa qaalat xadaami fasadiquuha fa ina alqawla maa qaalat xadaami wasil aw ifsilhaa marka haddaynu tanaasuc ka dhigno ka dambaynu ku camal siina ka horena waynu idmaarinay kadibna dale waa fadle waa la iska xadfay wama waxaynu u qadarana laba mudaaf wathaniya damiiray ma baynu odhanana wathaniya damiiray ma ashbaha faacilkii waa huwa hudana ha asalnihi baa loo celinaya alkhulfu bimacnaa alkhilaafu may ka dhiganta waa mubtade intama ay intasaba huwa oo khilaafka fii kuntu fiiha ay kuntu mudaaf baa qadaran kadalika waa khabar taqadumay khiltaniihi biqasdi lafdiya bay ku tahay maxay mubtada muahara ama ha u khiltaniihi dhow soo qadar mudaafba watisaalan waa maxay waa mafcuul soo taqadumay wa akhtaaru mafcuulkeygii wey wakayrina waa mubtada ikhtaara waa ficil maadi faacilkii waa huwa alinfisaalana waa mafcuul ikhtaari ay leedahay jumladaas dambe ayaana khabar u noqonaysa maxay jumlada ficliyada ayaa hayri u noqonaysa raabidkuna waa huwo wey wasil xidhiiri aw ifsil amase fasli haa salniihi salniihi hadeeda wamaa ay wathaaniya damiiray ma kii labadiisa damiirkooda labaadna xidhiidi ama fasli ashbaha shabahay huwa aanigu ama maagu ay ha asalnihi shabahay alkhulfu ay alkhilaafu khilaaf ayaa intamaa nisba sheegtay huwa khilaafku fii kuntuhu ay fii haai kuntuhu kuntuhu hadeeda khilaaf ayaa u nisbe sheegtay waxaa laisku khilaafsan yahayna waa maxay keebaa la doonanayaa wasliga iyo itisaalka ha khiltaniihi khiltaniihi hadeeduna kadaaka madkuurkanay lamid tahay oo ha bay lamid tahay khilaaf iyadna u nisbe sheegtay oo wasliga iyo fasliga keeba mukhtaar taasa laga hadlaya wa akhtaar waxaan dooranayaa buu ihi musanifku la xidhiirsi ayaan dooranaya hayrii wahayrii aniga hayrkayna siba wey ku ishaarayaaye ikhtaara wuxuu doortay huwa hayrku alinfisaala soocan buu doortay waqadim ilakhasa fi itisaali waqadima maa shita fi infisaali waqadim hormari alakhasa ka khaasnimada badan hormari fi itisaalin la xidhiirsiga dhexdeeda ka khaasnimada badan ku hormari waqadiman hormari oo hormari maa ay alladii ka hormari shitaa doontid adigu humaaga fi infisaalin soocanka dhexdiisana kaad aduu doontid ku hormari halkana wuxuu ka waramayaa damaairta siday kala khaasnimo badan yihiin damiir mutakalim akhasu min damiir mukhaaab wa damiir mukhaaabi akhasu min damiir haa'ibi maxaa u khaasnimo badan damiirka mutakalimka maxaa ku xiga damiirka mukhaaabka maxaa kusoo xiga oo hooseeya damiirka haa'ibka haddaba haddii ay kulmaan laba damiir labada damiir a ah kulme labaduba waa mansuub midkood baa kakale ka macrifo badan iska eega oo ma mutasilba mise munfasil haddii mutasil ay yihiin waxa waajib ah ka akhaska in la horreysiiyo armislefan eeg si qaabkay u badan yihin bu noo baa u badan buu ku ku xiga buu ku yidhi haayib u dambeeyo waa laga wada khaasni waa laga wada khaasan yahay haddaba haddii ay kulmaan laba damiir labadii damiira kulmay labadiiba waa mansuub labadani way kala khaasnimo badan yihiin oo tusaale ahaan mutakalim iyo mukhaadab bayba noqdeen ama mukhaadab iyo haayib bay noqdeen iska eeg ha soconin haistururun horta wax eeg ma mutasil ba muse munfasil haddee masaladu mutasil ay tahay waxaad horreysiisaa ka khaasnimada badan shadriga hore intaas ku tilmaamay masle shadriga hore tilmaamteedu waa intaa tusaalaad ku fahmaysaa ayo eeg adirhamu acaytukahu ama acaytaniihi acaytu waa ficil iyo facil soo kahuna waa labadii mafcuul haddaba kahudani waa laba damiir labada damir labaduba waa mansuub ma kale macrifo badan mise ma kale macrifo badna way kale macrifo badan yihiin oo liana alkhitaaba acrafu min alghaa'ibi mukhaaabka liana almukhaaaba acrafu min alghaa'ibi mukhaadabku wuxuu ka macrifo badan yahay ghaa'ibka idan kaaftan soo horreysiinana suuradiina waa mutasil sooma waxaynu soo horreysiinanaa mutasilkan horreysiinana oo maxaynu odhananaa acaytu kaahu baan odhanana ama waa acaytaniihi acaytaniihi laba damiir baa kulmay labadan damiir labaduba waa mansuub way kala macrifo badan yihiinoo ni iyo hi kaa macrifo badan yahay mutakalimka yaha alghaa'ibka lianna almutakalima acrafu le min alghaa'ibi mutakalimka horreysiin marka masla fahne sawiradaas waa basiid markaa horreysiin maysid ka ghaa'ibkaa horreysiin maysid xaaladda itisaalka oo odhan maysid acaytuhu ka odhan maysid acaytuhu kama odhanaysid masla fahne ama odhan maysid acaytuhu nii odhan maysid oo aayibkii kasoo horreysiin maysid mutakalimkii ahaska ahaa ama aayibkii kasoo horreysiin maysid mukhaaabkii ahaska ahaa mar suuradu haddii sidaa ay tahay maxaa waajiba in la horreysiiyo law amar waqadin baad ka qaadanaysaa ahaska inu horreysiinana intaa masl bani waa yahay shadriga labaad waxa uu ku tilmaamay mutasil maaha waa munfasil mutasil ma aha e waa munfasil kunta bilkhiyaar adaa door qaadashada leh waa munfasil adaa door qaadanaya oo in shita qadamta alakhasa wa in shita qadamta hayra alakhasi haddaad doontid ka akhaskaga horraysi haddaad doontidna hayru lakhas ka horraysi maxaad odhan adirhamu acaytuka iyaahu saas masladu saasa u taalla waxaad horraysiinaysa haddaad doontid akhaska waa sax waa sida acaytuka iyaahu aasbayn horeysin ama acaytanii iyaahu aasbayn horeysin haddeen dootidna ayru aaska horeysiyo aytahu iyaaka acaytahu iyaaya adaa ikhtiyaar kale marka haddii masladu fasli ay tahay adaa ikhtiyaar kale in shita qadamta alahasa wa in shita qadamta ayr alahasi laakiin masladu haddii itisaal meesha u yaallo qadamta alahasa faqad taas baa kugu banaan misle fanaynta waxaaday kuma jira marka waqadim hormari alahasa ka khaasnimada badan hormari fi la xidhiidsiga dhexdiisa ku hormari iska tacaluji waqadiman hormari oo hormari hormari oo hormari maxaan soo celiyey ya liana alficla bimathaabati icaadati ficli liana nuun tawkiid maxay ka dhigan tahay bimathaabati icaadati thaniya nuun tawkiid alkhafiifa hadda lagu adkayo waxay ka dhigan tahay iyadoo mar labaad la soo celiyey haddee nuun tawkiid ay noqotona biicaadati ficli thaniya wa thalitha soo saasay noqonaysaa waqadiman hormari oo hormari mai alladii ka hormari shita adoontid adigu aaway caaidkii u noqonayay hu dhade qadar maaga fi infisaalin ah, soocanka dhexdiisa kaa doontid adigu hormari taana baydkaana waan fahnay waxa uu ka hadlayo wa fi itixaadi rutbati lzam fasla waqad yubiixu lgaybu fiihi wasla walzam lazima yalzamu amarkeygii wey lazima yalzamu walzam laazim faslan soocid laazim fi itixaadi rutbati darajada midowgeeda dhexdeeda soocan ku laazim waqad yubiixu inuu baneeyo ayaa la arkaa alghaybu aybku inuu baneeyo ayaa la arkaa waslan la xidhiirsi inuu baneeyo ayaa la arkaa fiihi itixaadu rutbaha dhexdiisa maca ikhtilaafi damiirayni soo qadar mutacaliq maca ikhtilaafi damiirayni labada damiir iskhilaafidooda la jirkeodana inuu baneeyo la arkaa waaya halkan muxuu halkaa hore akhasunbu inoo soo tilmaamay sooma ka akhaska in la horreysiinayo halkan wuxuu ku tilmaamayaa laba damiir baa kulmay labadii damiir a kulmay labadiiba waa mansuub waana isku rudka waa wada mutakalim labadiiba ama waa wada mukhaaab ama waa wada haa'ib maxaynu samaynaa waxaynu samaynaynaa itixaad rutbaha waxaad u laazimtaa buu ku maxay fasli u laazim haddii labadani ay midoobeen oo xaggii akhasnimadii ay ku midoobeen waa mutakalim iyo mutakalim waa mukhaaab iyo mukhaaab waa haaib iyo haaib maxaad laazimaysaa fasli wasli ma jiro fasli baad ridaysaa shadrig hore waa la imanaysaa waa maxay acaytanii iyaaya baad odhanaysaa acaytanii iyaaya labadii mayna mutakalim ahayn ni ya mayna yaan mutakalim ahayn iyaayana waa maxay iyaaya muxuyna tusin culimo damiir mutakalim soo muhaadab waa mutakalim de labadii mayna mutakalim isla noqon marka maxaad samaynaysaa darajadii way ku midaysan yihin maa labadiiba waa mansuub soo maa wa fi itixaadi rutbatilzam fasla qaadade acaytanii iyaayadhe ha isku xidhiirini mukhaadabnimay ku sinaadeen acaytuka iyaaka dhade iyaaka yahayd mayna mukhaadab ahayn kaafilmuna kaafilkhitaab ahayn mayna itixaad rutba muna dhicin meeshi labadiiba mayna mansuub ahayn wa fi itixaadi rutbatilzam fasla maxaad ohan acaytanii aytuka iyaaka maya aybo aytuhu yahmaaymnaaybhan aslibaadulaasimaysa maaad ohanaysaa acaytuhu iyahu baad ohanaysaa markaa meeshii haddii rutbadii ay ka midoobaan oo mutakalim iyo mutakalim ay noqdaan mukhaaab iyo mukhaaab ay noqdaan haa'ib iyo haa'ib ay noqdaan qaacidadaad qaadanaysaa waa shadriga hore waa maxay wafi itixaadi rutbati zanfasla intaa ka gudbin shadriga dalba muxuu ku tilmaamay wuxuu ku tilmaamay waqad yubiixu lhaybu fiihi wasla waxa suuragal ah aybki damiirkii damiiru aybkii inuu baneeyo maxay wasli inuu baneeyo isagu laakiin waxbaynu soo qadarnay maxaynu nidhi maca ikhtilaafi damiirayni baan ku labada damiir wayna iskhilaafsan yihin labadan damiira haa'ibkii way iskhilaafsan yihin waa xaggee isku khilaafsan yihin fi lifraadi waaltadkiiri waaltaniyati waljamci bay isku khilaafsan yihin oo mid baa ama taniyayna tusinaya midna mufrad bayna tusinaya saasoo kale markay isku khilaafsan ee suuradoodii ay isku khilaafsan tahay waa waslin karaa oo maxaad odhan kartaa azaydani adirhamu ayhumaahu baad ohanaysa ayhumaahu eg humaa iyo huda labaduba waa damiirulghaayib laakin maxaa jira ikhtilaaf ba jira labadii damiiru iskhilaafsan yihin maxay isku khilaafsan yihin xagga ifraadka iyo taniyada isku khilaafsan yihin humaana waa mufrad soo mar masaladu hadday saa tahay oo meeshii damiirulghayba u yaallo suuradiina ay isku khilaafsan yihiinoo midna mufrad noqday midna uu noqday ama tusaala miduu mudakar noqdo midna uu muanas noqdo maxaad samaynaysaa isaga itisaal waa iska banaanaanaya waa inta itisaal isaga he waa iska banaanaanaya waa intaan masl oo basiid marka walzam laazim buu yidhi musanifku faslan sawcid laazim fi itixaadi rutbati darajada midowgeeda dhexdeeda fasli ku laazim waqad yubiixu inuu baneeyo ayaa la arkaa alhaybu aybku inuu baneeya la arkaa ee aybku adamiir aybki maad isla fahmayna waslan xidhiidhin inuu baneeyo ayaa la arkaa fiihi ay fi itixaadi rutbati kaa darajadooda ay midowda dhexdooda inuu wasli ku baneeya la arkaa maca ikhtilaafi damiiray dhidhe labada damiir iskhilaafidooda la jirkeedana inuu baneeyaa la arkaayo ay isu khilaafaan xagga mufradnimo iyo jamacnimo ama mufradnimo iyo musananimo wqablaya nafsi maca alficli ltusimnuunu wiqaayati walaysi qad nudim wltuzim wltuzima waltazam bu so ltuzim ya wltuzim wltuzim haddayn nidhahno waa majhuul de waa ficil maadi oo majhuula haddaynu waltazam nidhahnona amarun bu noqonaya de waltazam laazim nuuna wiqaayatin laazim bu noqon lakin waltuzimeyga wuxu noqonaya mughayru siiqa waltuzima waa la laazimay nuuna wiqaayatin ilaalinta nuunteeda ayaa la laazimay qablaya nafsi ya-da yaau nafsiga la dhahdo ka hor baa la laazimay macalficli ficilla jirkii xaalada ay ahaatay yaau nafsigu ama macalficli ficilla jirkii baa la laazimay walaysii laysiina qad nudima waa la nadmiyey huwa laysii fii beytin beyt baa lagu nadmiyey halkan waxa uu ka tilmaamaya musanifku raximah tacaala ficilkii haddii ay la xidhiidho ya-da loo yaqaano yaau lmutakalim waajibnimo waxa u haleelaysa nuunta loo yaqaano nuun alwiqaaya nuun alwiqaaya sababta nuunulwiqaayo loogu magacaabayna liannahaa taqi lficla min alkasri ficilkiibay hoos dhig ka ilaalinaysaa yada yaamutakalimka la dhahdo waxaa reebaa waa maxay waa hoosdhig sooma yada maxaa reebaya munaasab u ah hoosdhig sooma idan ficilka maa la kasriya ficilka haddaba aakhirkiisii kasre waxaa ka badbaadinaya nuuntana ka badbaadinaysa nuuntana la dhahda nuunulwiqaaya markaa ficilkii haddee yaaulmutakalim loo tiiriyo i maal mafcuuln bay noqonaysa haddee ficil loo tiriyo ymutakalim waa fi maalnasb mafcuulun weyan maxay noqonaysaa waxa waajib noqonaysa maxay ficilkii in lala xidhiidiyo nuunulwiqaaya nuuntani waxay dawa ka tahay aynu la xidhiidinay ficilka aakirkiisa inaynu kasrino ila ficilku kasrama aqbale ficilka aakirkiisa inaynu kasrino waxa inooga badbaadinayso inaga ilaalinaysa nuuntan aynu u bixinay nuun alwiqaaya intaa misl fahni waayo walficlu laa yuksar ficilka lama kasriyo fayutaa binuuni wiaay nuunwiaaya lala imanaya liyakuuna kasru fi nuuni si hoos dhigii uu ugu dhaco nuunka nuunwiaaya si uu ugu dhaco marka u fiirso hadee yaanafsi yaanafsina waxaa loo jeeda yomutakalime haddee ficil loo tiiriyo sawaaun kaana mudaarican aw maadiyan aw amra waxa waajib noqonaysa in nuunwiaaya loo geeyo sababta oo ah, ah ficilkii kasra aqbali maayada iyadoo maadi la waa maxay barabani barabani ama akramanii oo kale eega darabanii ba ka waran daraba soomaha ficilka soo bada kuma joogo yadana waa yaalmutakalim ficil baa loo tiriyo mafcuul ba haysataa sooma haye nuunka iska daayo yada toos ficilka ugeli darabi weli maad aragta adu ya darabi weli ma aragta ficilku kasra ma aqbalasha ismi calaamadiis ba kamid ad kasrada sooma marka nuuntani waa badbaado waxay naga badbaadinaysaa ficilka akhirkiisi bay noo badbaadinaysaa mudaaricii ka waran yadribunii ama yukrimunii yukrimii maad arta weli aakirkii baa inoo badbaadaya amar ka waran ya maxay noqonaysaa amarki muxuu noqonaya ya idribnii buu noqonaya da idribnii igarac weyde idribnii igarac akrimnii imaamus waa talabaade halkaa waxaad ka fahmi kartaan idribnihin soo ma waxaynu ka fahmaynaa nuuntani inay inay noo kala saarayso yaa lmuanaa almukhaataba iyo iyo yaa lmutakalim iyo inay noo kala saarayso amarka ninka la amrayo iyo amarka gabadha la amrayo haddii naga idribi nidhaa ka war arculima soota idribi saxa alaysa hada saxiix idribi sax waa gabadh e ishkaalkii halkaa halkaasaad ka fahmi kartaa mikadaaba idribii yadani waa yaa mukhaaaba idribniina waa yaa mutakalim waa yaa mutakalim markaa labadii amare isku dheh gelmi lahay wuu kuu kala baxay wuu kuu kala saaray nuuntana kuu kala saaraysaba waa faa'ido kaloo halkaad ka dhex fahmaysaan markaa taas waa khulaasada haddii yaa mutakalim lala xidhiiriyo ficil waxa waajib noqonaysa mar kasta in la kasiya iyada waajib noqonaysa waa kolkay ficil la xidhiirsato walaysye qadnoodin waa maxay laysmana ficil ahayn ya lays waa ficil haddaba waxa la arkay buu ku leeyahay iyadu iyada oo laysiyo saasaa la arkay ficil bay hayda waajibna way hayd in lala xidhiidiyo maxaa laysani loo odhan waayo laysi baa la arkay de waa gabay bay kusoo aroortay buu ku leeyahay gabay ayaa waxa weeyaan ay kusoo aroortay in la idhahdo maxay laysi in la idhaahdo laysi in la idhaahdo waayo laysi waxay shabahaysa xaraf buu ku xambaaray oo xarafka iyaasuna muxuu ahaa laakiin inay nuunta nuun wiqaayuhu ay u laasimto sida afcaasha kaleba ay u laasimto saasaa fara badnayd badnayd laakiin baytushaacir baa lagu arkay bu iyadoo maxay ah iyadoo laysiya cadadtu qawmika cadiidi aysi id dahaba alqawmu lkiraamu laysi baydku jeedaana waa kan baydku jeedaana waa kan wuxuu yidhi cadadtu waxaan qawmi reer tolkiibaan tiriyo tira baan la dabagalay ka cadiidi aysi sida qururuxa ama dhagxaanta loo tiriyo id waktigaan tiriyey bui dahaba ay tageen alqawm raggii alfiraam ee wan wanaagsanaa laysii aniga maahane ila raggii horeba way dhamaadeen bui raggii wan wanaagsanaa basha way dhamaadeen anuba hadhay bui ya reer kaba anaa kasii he witi witigle bui waaya maxalushaahidka maad fahmaysaa beytka ku jira laysiida weeyaan laysii xayu xadafa nuuna alwiqaaya allatii tadxaqu afcaala wuxuu xadfay maxay nuuntii nuunulwiqaayahayda afcaasha geli jirtay marka lala xidhiiya mutakarimisa ay jirka uga ilaaliso wa hada alxadfu shaadu xadafka ka ihina shaad weyi shaad wey ah, shaad wey markaa saasaa la arkay buu shaad labaad baa ku jira oo laysidan horta laysi awe eega khabarkeyga awe laysi mina khawaadkaano mane ya khabarkeygi ismigeygi me yadan waa maxay laysi yadan yaa mutakal mane ya yamutakalimku hadduu ficil la xidhiidho maxaan idinku idhi waa fii maxali nasbin unbe fii maxali nafcin ha ka raadin marka laysi maxay ahay tarfacu isma wa tansib lkhabara laysiyada mina khabarkayga marka ya awa ismigii marka waa damiir mustatir ma waajib lstitar ma soo jaasir lstitar ya ya waa waajib istitar xageed ka fahamteen in waajib istitara gabayge wasatru marfuucin biamrin xutima waduunaya mudaaricin waa ficli stinaai laysiya mana istinaan laysiya waa istina marka waa wuxuu weli waxaa loo celinayaa bacd mafhum min siyaaq alkalaamo laysa aanu ahayn addaahi buu ka tegey iyaaya buu noqonaya daaniga marka waa waajibaysaa xaliman soo maran xaliman soo maran markaa shaad labaadna wuu ku jiraayo shaadka labaad ku jira waxa weeyaan damiirkii wuxuu la xidhiidhiyey ficilkii ficlulistinihi ayaa damiirkii ula xidhiidhiyey waaya markaa kaasida halkaas kaaga dhamaaday waltuzima waxanu ka dhigna waa faacilkiibu noqonaya naay faacilkiibu noqonaya qabla iyo nafsi iskaga tacaluji macal fici iskaga tacaluji haddii aad doontid walaysi waa mubtada biqasdi lafdiha qad nudima naay faacilki waa laysa fii beytina kusoo tacaluji mutacalaqayga waa go-aane waltuzima waa lalaazimay nuun wiqaayatin ilaalinta nuunteedaa la laazimay qabla yo nafsiya qabla yaa nafsiya nafsiga ka hor baa la laazimay maca alficli ficilka la jirkiisaa la laazimay walaysi ficilka laysi ana qad nudima waa la nadmiyey huwa laysi fii beytin beyt baa lagu nadmiyey walaytanii fasha walaytii nadara wamacla calaa kiswa kun mukhayara fi baaqiyaati wdiraara khafafa minii wacanii bacdu man qad salafagud walaytanii laytanii fashaa faash buu noqday waa farabatay wey walaytanii laytanii fashaa waa faashay oo waa batay walaytanii laytanii nadara wuu naadirooba waa yaraaday layti waa naadir wakisniyow dabagedi alxukma mafcuulkii baa go-aane xukunka dabagedi ma calacala lacala ma oo maxaa badan lacalibaa badan lacallanina way yartahay wa kuniiho waxaad ahaataa mukhayaran mid la door doorgeliyo waasi mafcuule filbaaqiyaati intii soo hadhayna mid mukhayar ku a ah, ahow inaad gelisid nuuntii iyo inaad ka daysidba wa khafafa waa fudaydiyey bacdu man duul barhkii ad salaa horu maray ay huwa bacdigu mini mafcuulkii baa go-aan mudaafe mini ay nuuna mini mini nuunteeda iyo ani ay nuuna ani ani nuunteeda idiraaran daruurad darteed buna u fudaydiyey waa mafcuulajli waa yahay waxaanu ka waranay nuunulwqaaya haddaa ficila la xidhiidhiyo waxa waajiba un haddii mutakalim ficila la xidhiidhiyo ujeeda cafwan waxa waajiba nuunulwqaaya in la keeno intaa masla fahne ymutakalimki baa lala xidhiiriya xaraf ka waran xarafkaas laba horta mid buu noqoni inuu jarayo fii maxali jar inuu yahay waa xuruufu jar iyo maaha inuu yahay fii maxali nasba waa ina iyo walaalaheeda ina iyo walaalaheed weeyaan labadaa mid buu noqoni haddaba hadduu fii maxali nasbaiyo xarafkani haddii uu nasbinayo saddex bay u qaybsami siduu sheekhuba u qaybiyey waa ina iyo walaalaheed soo lix ma yahaan jirin laytani iyada waxaa fara nuunka in lagu daayo laytani iyada waxa fara badan nuunulwaqaayaha in lagu daayo oo aan laga xadfin baa fara badan oo laytani laydhaa sababtuna waa maxay waxay shabahday ficilka ayay shabahday macnan wa camalanba macnan wa camalanba maxay ka shabahday ficilka ayay ka shabahday wax mucaaridoo ku imanayaana ma jiro lacallana waxa kolka laytina way yar tahay eh, laytina way yar tahay waxa fara badan lacallii in la yidhahdo sida qur-aanka ba kuso arortay lacallii ablugu lasbaab maxaana yar lacallanii baa yar sababtu waa maxay iyadana waxa weeyaan iyada camal kolalka qaarkood waxay camal farshaa lacali eh, jir bay camal farshaa lacallo wax jirtaa mina jirin lacali xuruufu jirkay ku jirtaa haaka xuruuf aljadi wahya min ilaa xataa khalaaca daxa shafi can calaa mud eh, mud wa mundu wa ruba kay wataa walba walacalla wamataa lacali way ku jirtaa xurufu jirkay ku jirtaa lacali xurufu jirkay ku jirtaa marka iyadu mararka qaarkood xurufu jir bay noqonaysaa xuruufujr ayay noqonaysaa waa ta labaadee luqaadkeyga kamida ah lacan baa la dha mararka qaarkood nuun buu noqonaya nuun hadduu meeshuu yimaadana maxaa ka dhalanaya tawaaliyalamhaal baa ka dhalanaya tawaaliyalamhaal baa ka dhalanaya marka iyada mucaarid baa ku yimid kuwa kale soo hadhay iyaga kuwa kale soo hadhay mucaarid baa ku yimid mucaarid ku yimid waa maxay waa tawaaliyalamhaal nuuni fara badan meesha imanaya o dhalanaya ma isla marka u fiirso laytani iyada waxaa nuunka in la sugo laytina waa naadir lacalna waxa farabadan lacali in la ydhao nuunka la xadfo lacali in la ydhaa baana way yar inta kale soo hadhayna adaa ikhtiyaarse iskale waxaad odhanay haddii aad doontid innii baad odhan haddii aad doontidna innanii baad odhan haddii aad doontid annii baad odhan haddii aad doontidna annanii baad odhan haddii aad doontid kaannii baad odhan haddii aad doontidna kaannanii baad odhan haddii aad doontid laakinnii baad odhan haddii aad doontidna laakinnanii baad odhanaysa intaa misl fahni intaasu ka warramaya iyada oo la xadfay nuuntii nuunulqaayada lama xadfayo naadirnimo mooyaane laytada kamunyati jaabirin id qaala layti usaadifuhu waafqidu julla maali bayt shaacirka kamunyati jaabirin jaabir doonistiisii oo kale ayaad moodaa id wakti qaala uu yidhi layti shallaytadayde usaadifuhu miya aan la kulmo oo waafqidu aan waayo julla maali maalkayga badankiisa maxalushaadku waa maxay laytida weeyaan laytani ma odhan layti buu yidhi iyada oo la sugay nuunkii faqultu aciraniin adumaa lacalanii ahutu biha qabran liabyaada maajidin faqultu waxaan idhi bu hi aciraani iyo ergisa alquduuma gudunta alqaduum waa gudunta caadigiisa ma garanataan alquduuma gudunta iyo ergisa lacalanii waxaan mudnahay ahutu inaan ku qoro bihaa guduntan qabran qabri war qabran qabri maade qabran gal weeyaan qabran inaan ku qoro maxay gal gal caadigiisa ma garanaysid labyadayi sayfin seef inaan ugu qoro seeftaasoo abyada ah seeftaasoo maajidin weyn seef weyn inaan gal ugu qoraa suuragale aryaa gudun ergisa lacalani weyn maxalushaadkeedu maxay noo timiday xurufujar haddii ay gashana nuunta nuunulwiqaayuhu way laazimaysaa oo maxaa la odhanaya iyo canii baa la in la takfiifiyaana waa iska shaad weeye in la takfiifiyaana waa iska shaad bacdu man salaxu buu kuri bacdu man qad salafa ayaa fududiyey buuri isaga ra'yigiis waa maxay waa in la shado weeye oo minii iyo canii la dhado hadee lala xidhiidiyo maay yamutakalimkii xuruuftii ahayd nuunwiqaaya hadee lala xidhiidiyo shaadinbuu noqonaya in la fududiya ayuha saailu canhum cani lastu min qaysa walaa qaysu mini kani weydiinaya aniga iyo iyagabow anuu qays ma ihi qaysna iga mid maaha waa horan kala faaruqnay buu ku leeyahy canida weyan waa cani waa canida wey intaa masle fahne marka wuxuu yidhi walaytanii laytanii oo nuun wadataa fashaa waa farabato waa faafay walayti layti oo bilaa nuun ihi nadara waa naadiroobay ay huwa layti waa kis cagsi alxukma xukunka cagsi maca lacala lacala maceeda wakun waxaad ahaataa mukhayaran mid la doorgeliyo filbaaqiyaati inta soo hadhay wakhafafa waa fudaydiyey bacdu man duulbarkii qad salaf horumaray ay huwa bacdigu minii aynuuna minii buu fudaydiyey wacanii wanuuna canii buu fudaydiyey idiraaran daruura darteed buuna u fudaydiyey daruurun baa ku kaliftay waa baytu shaacirka hadde laakiin sida saxda waa waajib in la geliya maxay nuunta in la geliya baydkan anoo hareba iska sabra waaya wafi laduni laduni qalla wafi qadni waqadni xadfa aydan qad yafi laduni laduni oo tafiif laha siyaaa lagu yaraaday huwa laduni si laduni laduni dhexdeeda oo lashado wlxadfu xadaf qadyafi inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xadaf fii qadniyi qadniyi dhexdeeda inuu ku yimaado la arkaa wa qadniyi qadniyi dhexdeeda inuu ku yimaado ayaa la arkaa aydan idtu waa noqday aydan noqd ayaa noqday waxaad ka warantaa yaalmutakalimkii hadda ismi la geliyo yaalmutakalimkii hadda ismi la geliyo ka warrama asmaada waxay ka gashaa saddex ismi bay ka gashaa waa ladun iyo qad oo daala iyo qad oo taa dad iyo dad waa bimacnaa xasbu wey haddaba la geliyo asmaadaasi waxa waajib noqonaysa maxay iyaga oo fara nuunta in la sugo qad balagta min ladunnii cudraa in nuunti la sugo ayaa maxay ayaa fara badan waajib noqonaysa qad iyo qadniina wa qadyafi inuu yimaadaa la arkaa ui qadu takliil bana tusinta marka mudaaric gasha sooma maxaa fara badan iyadana qadnii oo nuunkii la sugo iyo qadnii oo nuunkii la sugo maxaana yar qadii iyo qadii way yartahay way yartahay waa yahay laduniina way yartahay iyaduna inkastoo qira'a la akriye tahay marka maxalushaahidku waa maxay muxuu ujeedaa wuxuu kuleeyahy haddii yaalmutakalimkii lala xidhiidhiyo maxay haddii asmaa lala xidhiidhiyo sida waajibkii waa maxay waa in loo laazimo oo la geliyo maxay nuuntu nuunulwaqaaya ayd wey inkastoo asalku cadamu dukuul yahay oo asmaada ayna gelinba haddii ay gasho saddexdaasay ka gashaay waa loo laazimaya nuununtii nuunulwaqaaya ha ahayd yaalmutakalimkii hadii ay gasho asmaadii maba gashe saddexdaasay ka gashaay la xidhiidsataay nuuntu nuunulwiqaaya ahayd waa loo laazimaya waa lala imanaya intaas wuxuu ka warramay waladuni laduni alla waa yaraaday huwa laduni waa yaraaday fi laduni laduni dhexdeedu yaraado laduniyi way yartahay ladunina way fara badan tahay marka nuunka in la sugo ayaa fara badan walxadfu waa mubtada xadad qadyafi inuu yimaado ayaa la arkaa ay huwa xadafkii fii qadni qadni dhexdeeda inuu yimaado wa qadni qadni dhexdeeda inuu yimaado aydan irt waa noqday aydan noqod ayaa noqday adni iyo ani saasaa fara badan laakin adi iyo aina way dhici kartaa bu kuleya lakin waa aniin lakin maxaa fara badan in lala xidhiidhiyo nuunti baabcaalami wallahu aclam subxanak lah bxamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka watuub ilayk